wadaka fii hayri waqti salaatin xilli aan salaad wakhtigeed ahaynna waa ahaa faqaala rajul min alqowm qolyo kamid nin kamida raggii dhegaysanaya anas marka uu qisada ka sheekaynayo taabici ah ayaa wuxuu yidhi fa ayna jacala anasan minhu nabigu anas xaggee markaa istaajiyey markuu tukanayay ma dhanka midig buu ka istaagay ma dhanka bidix buu ka istaagay ma gadaal iyo xagga dambuu geeyey qaala anas wuxuu yidhi jacalahu can yamiini dhanka midig buu yeelay uma sallaa bina nabi waana tujiyey uma dacaa lanaa waa noo duceey acanii ahla albeyt ahlulbeytkan u jeeday ree anas iyo umu sulayn reer gurigeedii iyo guriga abu talxo o dhan buu nabigu u duceeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh bikulli khayrin khayr kasta shay kastoo wanaagsan khayr dunya addunyada khayrkeeda ah iyo walaakhirati aakhira khayrkeeda ah faqaalat ummii hooyada waxay tiri umu sulaym ahayd yaa rasuula allaah rasuulka ilaahayow huwaydumuka khaadimarowgaadii gacanyarahaadii aas ahaa idcu allaaha lahu ilaah u bari u ducee fadacaa lii nabi wuxuu igu duceeyey bikulli khayrin khayr kasta wax kastoo wanaagsan bu rabbi ii weydiiyey kaana fii aakhiri ducaa'ihi nabi maxamed ducadiisii intii u dambaysay waxaa ahaa yani duca badan oo dheer buu nabigu mara sal slam anas ugu duceeyey anas wuxuu kuu sheegaya qaymihii ducada u dambeeyey kaana waxaa ahaa fii aakhiri ducaaihi ducaa nabi maxamed aakhirkeeda an qaala inuu yidhi nabigu sal ly salam yani qowlhuda ahaa wey allaahuma allahu agfir badi maa lahu maalka anas badi wa waladahu tarankiisa iyo warasiisana badi wa baarig lahu alla u barakee awlaadda iyo maalkaba alla u barakee intaasuu nabigu u dambaysay ducadii badnaydee dheeray ee anas oo ugu duceeye nabigu salawatullah wasalaamu calayh waxaa laga qaadanaya xadiidka in ay bannaan tahay iihaar fi ducaa inaad ducada ruuxa u barbido oo tiraa loo duceeyey ayb oo meesha ay laa isaara fi lqurubaat laga soo rogayo ducada umuslaym markii reerka dhan loo duceeyo anas iyo umuslaym iyo umuxaraam iyo ree abu dalxo dhan ba loo duceey bal hadaanta nabi maxamed mid gaar ahaaneed wiilka anas ku jir marka baabir iyo saarkii ducaa ayaa meesha ku jira ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa kolba ruuxa la tuhmayo in markaa ugu baahi badan yahay in lagu elnoqa laga qaadanayo waxaa kaloo laga qabanayaa masalada ah adduunyadu inay fitno tahay inay tahay masalo ah, mararka qaarkood dadka qaarkii aan fitno ku ahay dadka ayagu aan fitnada ku ahayne diinta u kaalmaysanaya ku wanaagsan waxay noqonayaa min baab nicma almaal asaalix lirajul saalix ayib ama dadku rabbi ka ilaashay subxaana watacaala inaysan fitno ku ahayn ceebna ku ahayn baa laga qaadanaya maxaa yeele nabigu baraku daba dhigay ilaahu maalkiisa badi iyo rasuulkiisana badi ina barakeeda le ayib idan adduunyada barakada len fitno maaha musiibana maaha midaan barakada lahayn ba balaaye ah baab alwaalidaat raxiimaat wuxuu baab yahay alwaalidaat hooyooyinka wax dhalay raxiimaatu kuwa naxariis badan wey hooyooyinku waa ka naxariis badan yihiin ragga ama aabbayaasha xadaثna muslim ibn ibrahim alasdi alfarahidi alxaafid fiqa qaala xadaثna ibn fadala mubaarak ibn fadala loo yaqaanaa waa nin daciif mudalisa qaala wuxuu yihi sheekhaas xadaثna bakr ibn cabdillahi almuzani abu cabdillahi albasri min iqaat الtaabiciin alkibaar wakaana yursil kasiira can الصaxaaba can anas bni maliki radi allahu tacala canhu qaal jaaءat imra'atun haweeney baa u timid ilaa caaishata caaishay u timid radi allahu tacaala canha saacad ayadoo saa'ila wey haweeney dawarsanaysa oo wax weydiisanaysaa u timid caaisha faactathaa caaishatu caaishaasi haweenaydii alaaa tamaraat saddex aboo timira u heshay wax kale waa weyde fii riwaayati saxiix way baadhay weyr muslim iyo keyrkii ku sugnayd intay raadaysanay saddex timira yaa loogu soo heshay wax kale way soo wey waxay gacanta u saartay faactad waxay siisay haweenaydii kulla sabiyin ilmo kasta oo lahaa ilaysuraa tamratan bay siisay laba gabdhood ba la socda oo gacmaha wadatay laba fuldoobi agga agga yaa laba farqaysa saddex xabood timiraa loo helay labay kala siisay xabadna waxay tahay baa u afwargelis ila haweeney laftiisa way baahan tahay waamsakat way reebatay linafsiha nafteeda tamratan hal timra reebatay faakala sibyaanu labada gabdhood waa ka laacay atamratayn labada timr waa musaada timr maxay taraysa hal xabaa ruux baahan hal xaba may tartaa duubkeeda ku fukanaysa faakala sibyaanu carurtu waa cuneen atamratayn labada timrood bay cuneen wa nadaraa waxay isha ku taageen ilaa umihima hooyadood xabadda isuqu bal afwaad gelisid ba hooyada yidhahda fiiriya u fiiriya xabadooda weel wxoodana waa cuneen qaybtooda qaatay lakiin qaybtooda weliba markaas lasu haystaa weliba waxaa laga qaadanaya naxariisteeda inta iyaga timirtooda cunaya tanna iyada u haysa way taqaanaa xoolay maalaa cunaysla mise u kala jelisaa ayagoo laba aflaynaysaa baaraceynaysoo haddana adhahood moodhibay laacay hadday iyadoo xataa gurbay qabta ama maamada aysan ahayn maamo naxariis badan aysan ahayn ayagoon taxdideeda laqanba teeda la qilay soodaama cadaabeeda gacanta ku haysa waalidnidaa ku jirtay naxariis yaa ku jirtay danqasho fara badan <clears throat> facamidad waxay u qasaday hooyadii ila tamrati halka timir ayadaa haysatay fashaqadha way kala jexday timirta ayadaa haysatay halka xaba ahayd bay laba dhabanoo isleed laba gabal bay ka dhigtay laba jeexoo isleed bay ka dhigtay faadug waxay siisay kulla sabiyin gabarh kasta ama ilmo kasta nisfa tamratin timir niskeed bay siisay fajaءa الnabiy nabigaa yimid salawaat ullahi wasalaamu alayh faahbartuhu waan u sheegay tir hawshii baan u sheegay nabi maxamedow maanta arrin aan la yaaba kama fi riwaayata muslim faacjabanii shanuha baa ku sugan muslim faacjabanii shanuha waxaan aad ula yaabay haweeneyde haweeney laba fuuday wadata ama laba carura wadata oo baahan oo saa'ilo ah oo saddex timira loo helay oo gabar kasta la siiyey hal timir xabadda kale haweeney sii kala jecdo aad baan la yaabay ayagaa ka baahi badan ayagaa ka weyn yani maxay mafruudku ruux ilmaha yarka in xabada ku filaata waxba timira ah laakiin ruux weyn xabatayda walaalaba wxu tarbiyesan ilmaha ilmaha marka laakin waxaa xabataydan cuna inuu asagu iska qancay ahay ayib cabsi baa meesha ka dhacay marka haweenayda naxariisteedii iyo waalidinta aad ola yaaba nabigan u sheegay faakbartu sal l slam faqaala nabi wuxuu yidhi wamaa yucjibuka min dalik wamaa yucjibuki min dalik arrintan maxaad kala yaabtay xageed kala yaabtay laqad raximaha allahu ilahay baa u naxariistay biraxmatiha naxariisteeda u naxariisatay sabiyeyha labadii ilmooday wadatay naxariistii u naxariisatay u nuglaatay u danqatay baa ilahna u naxariista ayada abaloo dambi dhaafaba waxaa yarka ay waalidku ay samaynayaan waxaa soo jiray ku helayaan cinta muslim waxaa ahayd ina allaha qad awjaba laha aljannata waactaqaha min annaar muslimku waasaasuu qoraya ilahay wuxuu u waajibiyey gabadha ayada ah ina allaha qad awjaba laha aljanna janna rabbi u waajibiyey waactaqaha min annaar waa maxay naar muxuu kuga xoreeyey labada hore ma aha labada xabe hore ee qaybta ah waa qayb la wahlaa wey laakiin alaabta u khatarsan waxaa weeye timirta gabadha ay kala jexday sad jeedinay iifaar samaysay wayuufiruuna cala anfusihim walow kaana kada baran weliba xaba sii kala jexoy wamaa yucjibuka min dalika arrintaas maxaad kala yaabaysaa oo maxaa yaabku muxuu yahay maxaa yeele laqad raximaha allah rabba u naxariistay biraxmata sabiyada waxa laga qabanaya ruuxa haddii baahi badan ay jirto inay su-aashu banaanta fiihi jawaab su'aali cinda alxaaja wadaruura ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in ruuxa muslimka habal yaraada wuxuu hayo wuxuu ka adiga lagama baahi badno ma raba odhan caaisho gurigeedii dhammaa intay baadha guri nebi maxamed bay saddex tiira ka soo heshay saddex mig bay ka soo heshay saddex way bixisay idan marka waxaad haysadahaas ka yaraaday wuxuu ka bixi ayib waxaa kaloo laga qadanaya caaisho iyo faarkeeda deeqsinimada caaishaa laga qaadanaya meesha ku jirta ayadna ka mid ah hawsha waxaa kaloo laga qaadanayaa wixii macruufka ee samaysay mararka qaarkood adoon ku fahamsamaynin xaggana ka sheekayn aysan ka ahayn iyo shaafacad aysan ka ahayn in mararka qaarkood waxyaabaha wacdarada la sheegi karo cajaa'ibka la sheegi karo lana caaisha hawsha ay qabatay iyo sadaqadii yarayd bay maadaama arrin khatara maajaba ay la kulantay bay nabiga u sheegtay laakiin ma aha sida tabliiqoo kale hadii korin laga sheekeeyo jamaca tabliiq warkeedoo kale maaha munaasib maaha jamacadii baxdaba halka in maxaad soo marteen ka warrama sheega mid sakaraadaan soo qabanay haye mid baan khamra ka dhigna haye wada jamaca kasoo baxda ayb lanna waan ahaan jirray waa naqaanaa munaasib maataas mana in la joogtayo lama ogolo marmar ay munaasabo jirta haa man asbaxa minkum saa'iman sida xadiisi abubakar oo kale haa laakiin in laga dhigto dhaqan sida jamacada iyo khayrallah siiye ma haboono baabu qiblat sibyaan waxay baab tahay dhunkashada caruurta yararka la dhunkado xadaanaa cumar bn yuusuf baa qoraniga waa khalad laysa fii riwaati sita walaa fii hayriha yani ma garanaynin ila cumar bn yuusuf cumar bn yuusuf ma jiro waxaa saxa xadaanaa maxamed bn yuusuf alfiryaabi marka ninka cumar u qoryaha aska saxo khalad wey waa taxiif xadaanaa maxamed bn yuusuf alfiryaabi ثقة xاaفظ شhيkh البخاري قال xdثna سفyاn الثwري عن هiشام بن curوة عن curوة بن زبير عن cائشhaةa رضي الله تعالى عنها قاaلت جاء أعراaبي nin reemiya u yimid ilى النبي nب صل ل sلم faqاala wuxuu yidhi أتuqabiruuna ma dhunkataan sibyaanakum caruurtiina ma dhunkataan fama nuqabirhum buramag haddaan anagu reemiyi nahay ama dadkaa reer kuraadkaa annagu carruurta kama adbaxnaba ayb laakiin nabi maxamed alag saxaabadaadu carruurta dhidhinkataan faqaala nabi sal l sl awa amliku makuu hanan karaa laka adiga wax naxariista iyo wanaag makuu hanan karaa weeye an nazaca allahu eebbe inuu siiba darteed min qalbigaada iyo wadnahaada an raxmata naxariis ka siibay bimacnaa hadduu rabbe naxariistaba kaa siibay oo meesha danqanaysa rabbi kaa siibay maxaan ku tari karaa ilaah waa naxariista qayriye wey waa nicma min allah ilaahay naxariista iyo garashada iyo nuglaashaha iyo khayrka qaydiya hadduu ilaahayba wax yar kaafiya ama uusan kusininba ani maxaan kuu tari karaa ayib idan waxaa laga qabanaya inay naxariis tahay inay naxariis tahay baa laga qabanaya yani dan kale ilmaha aada kaleedahay ma jiran waxay u dhinsanaysahay dan kale ma jirto dareen iyo damaaci kaloo ka hayo ma jiraan waa naxariis iyo dalqasho aad ka dareemayso maadaama uu yar yahay tabar liito hadduu weynaadaan uu yahay hataa jirkaada qayb ka mida yani waa naxariis kugu jirta dankaada wey xadaثna abulyamaan alxakm bn naafic qala akhbarna شhucayb bn abi xamزة can الzuhriy maxamed muslim shaab zuhri qala xadaثna abu slm abdiraxmaan ana aba hurayrata qaala wuxuu ihi qabala rasuul الlah rasuulka ilaahi baa dhunkaday xasan ibna caliy bn abi aalib ayuu dhunkaday wa cindahu agtiisana waxaa taagnaa marka uu nabigu dhunkanayo xasan waxaa ag taagnaa alaqrac ibn xaabis atamiimi wa cindahu waxa ahaa waxaa agtiisa fadhiye waa alaqra ibn xaabis baa agtiisa fadhiye wa jaalis alaqra ibn xaabis atamiimi reebna tamiim ahaa jaalisun mid fadhiyu ah wuu fadhiya nabigu dhowrahayey inta dhunkanay xasan faqaala alaqra wuxuu yihi ina lii casharatan min alwalad ina casharatan lii min alwalad toban caruuraan la ama toban ragaan dhalaan la yarar ah maa qabaltu ma dhunkanin minhum xaggooda axada ruux buur hal mid oo dhunkao lama suuli karaba tobankaas adigu nabi maxamed bimacnaa waxaa wiil yara goor oo dhasha dhunkanaysa addoon baa jira ayib fa ilayhi rasuul rasuulka baa fiiriyo ku ilna qisaasoo loo jallac uma qaala nabi wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam aqraco warku waxaa weeye ninkaan naxariisan loo naxariisan maayo man laa yarxam waxaan ummadda iyo biniaadamka iyo basharka iyo muslimiinta iyo kolba ninka liitaa u naxan aan u danqanin an u dhuglaanin asna loo nixi maayo loona naxariisan maayo go'aan baa la siiyey idan markaa dhunkashadu waa naxariis horena waa lasoo sheegay wa an nazaca allahu min qalbika raxma iyo in nazaca allahu labadooda baabu adab lwaalidi wa birihi liwaladih adab lwaalid waalidka edbidkiisa ayuu u baab yahay iyo wa birihi inuu asaguna u ixsaanfuro waalidku liwaladi ilmihiisa xadaana muxamed bn cabdاlcaziiz ibn اlwasiqi waa xaafid laysa bilqawiy qaala xadaana waliid bn muslim waa nin saduuqa lakinahu kasiir tadliis wayudallis tadliisa taswiya can lwaliid ibni numayr ibni aws waa iqa anahu samica abaahu numayr ibna aws asagoo iqo kale wa yaquul isagoo le <clears throat> weliidka horaa majhuula weliidka hore aabbaha ron aabbaha ron ama weliid isagu majhuul wey anahu samica abaahu aabbiyu maqlo oo numayr ah ibna aws yaquulu asagoo le kaanuu yaquuluuna saxaabadu waxay dhihi jireen ama muslimiintu odhan jireen assalaaxu wanaaggu min allahi ilahay xaggiisu ka ahaada yacni iimaanka iyo islaamnimada iyo tawfiiqa iyo hidaayada xagga alleh ka timaada waaladabu tarbiyeyntu iyo edbintuna min al aabaa'i waalidka laga rabay aabbayaasha ilahay baa hidaaya tawfiiqa bixiye laakiin adigu dadaal baa laga rabaa waa inaad dadaasho ilmaha tarbiyeyso dugsiyada qur-aanka barto ku dadaaso salaada akhlaaqdiisa adaabta inta tabarta ah ilaa uu kaa kaaftoomayo isku filaanayo od hadhawaanaysa ilahay anigaan tarbiy intaan gacanta ku hayay meel baan saaray maalinkan ka dhaqaaqay geeriyooday wuxuu doona samey ama markuu qaangaaray lixi toban jir iyo shaniyo toban jir noqday ee taaba galay ee murkiisa u adeed uga dhaqan laakiin intaan ka adkaado laantiisi qoynayd waan ka shaqayn jiray yani waa inaad xil meesha kaga tadadhaba illa maxaa la geela raadiyo meel magacal kaga saha lagaa yeeli maayo anigu ayb yani carruurta duulkooda aad la dagaalamto ooysan baahanin kole haddana xagga tarbiya akhlaaqda aad dusiyo baasgeysi wax la garan waayo iskool iyo wax la garan waayo aad geyso oo ilmuhu uu kharimo oo diinta uu ka tago waa mushkilo wey ayb aakhare weydiin maayo ilmaha waxa iskool u duumaysa laakiin waa lagu weydiin ilaahayna rasuulkiisa lagu xidhay ilahay rasuulkiisna ku xidhay diinta ma bartay salaadaha ma tarbiyeysa waa lagu weydiin laakiin secondary ma ka baxa iyo eh, fanfeed ma gaara iyo eh, masterad ma diyaari b h d ma haystaa iyo howlaha midnaba lagu weydiinaya aakhra ballananaa ku qaadin daan lagu weydiinayn laakiin howlahaas waa laska ilaaliy mushkila wey taas asalaaxu hunaag ee hidaayada iyo tawfiiq iyo islaamiyada min allahi xagga rabbigay ka ahaata wاladabu adabkuna iyo aadaabta iyo tarbiyaduna min alaabaai aabbayaasha laga rabaa ضعيف الإسناد فيه الوليد بن مسلم مدلس عن الوليد بن نمير مجهول الحال xadaanaa maxamed salam albikandi xadiiku afarku dacfiga ku jira laakiin waa macno saxiixa waa macno saxiixoo lagaa rabo inaad ku dhaqanto oo diintoo dhanba ay tusayso tilmaamayso sida kitaabka u keeni doono loo iman doona fii abwaabihi alaatiya insha allahu tacala xadaana maxamed salam albikandi sheekh الbukhaari qaala akhbarana cabdullah bn cabdilaclى الsami aw اlqurashi fiqa min rijal jamaca can daawuud bn abi hind wa iqa kana yahmu axyaana ida xadaثa min xafdih can caamir bn saraxiil caamir bn saraxiil ashacbi ninka shacbi loo yaqaana wey ana nucmaan bn bashiir xadaa nucmaan bn bashiir xadaa nucmaan wuxuu ahaa ninka u horreeyey ee ansaar u dhashay markuu nabigu soo jirooday nabigu intuu madiine yimid ilmihii u horreeyey ansaar u dhasha iyuu ahaa nucmaan sida cabdullahi bn zubayr uu ahaa ilmihii u horreeyey u dhasha muhaajiriin markay soo jiroodeen ayb ilma muhaajiriin ugu dhashaan madiina waxaa u horreeyey cabdullahi bn zubayr ansaara ninkana u horreeyey xadaa saxaabi jaylawi xadaa wuxuu u sheegay ana abaahu aabbihi oo bashiir ah alkhasraj alansaari intalaqa waa tagay bihi asaguu la tagay ilaa rasuul aabbihii baa gacanta qabtay oo sii qaado u geeyey nabiga ilaa rasuul sal slam arrintana waxaa keentay eh, hooyadii camra eh, binti rawaxa la odhan jiray cabdullah bn rawaxa abtu abu nucmaan cabdullah bn rawaxa alansaari saxaabigii gabayaaba ee mu'ta ku shiiday saxaabigaasa abtigii ah marka camra iyo cabdullah rawaxa waabaa nucmaan marka hooyadii camra la odhan jiray dadka bashiir ahaa wuxuu doncay wiilkiisa inuu wax siiyo waxay tiri waxaa laga yaabaa inaad kaga noqotee sadan hadhow kaga noqono ila islaam kalaad ka guursan odaygaas ka dhib badan yahay wiilka waxaa siinaysa xudurxidhkiisa ah nabi maxamed markaa ka geli waytiri maayo inaad meelaha ku kaxee nabiga u nabi maxamed markhaati ka noqo dhabayt bal hadhow ilan hawlaa nabiga markhaati gelisay isaga u noqon baan rabaay badan ba waxaa u dhigtay saraasa loo degay eh, ninka odayga bashiirha marka saasba u qaaday maxaa wiilka loo sii qaadayo xoolaha loo raac leeyahay nabi maxamed markhaati hawlkaasa ku jirta hawl qoys wey yaxmilu asagoo xambaarsan dilkii bashiirha buu aabbuhu xambaaray nabigu u geey faqaala wuxuu yii eh, bashiir yaa rasuulalla rasuulka ilaahayow innii anigu ushiduka waxaan ku maragelin annii anigu qad naxaltu inaan siiyey an wiilka nucmaana kada wa kada waxaas waxaasan siiyey beer bay ahayd bacdu riwaayad baa caddaynaya bacdu riwaayadna waxay caddaynayaan inuu hulaam ahaa addoon inuu ahaa ayib waxaa loo badan yahay inay beer ahayd inay beer ahayd baa loo badan yahay naxlowr waxaa weeye waalidku wuxuu ku ama ruux uu ku siiyo biduuni mucaawada waxa badalaan la iska kaa siiye jazaan walaa shukura lagu siiyo ee lagugu dabahaysan inii qad naxawtu yani qad actaytu waxaan siiyey annucmaan nucmaan kada wa kada min almaal intaan intaasu xoolaan siiye oo nabiga makhaatiooda makhaati geliyey faqaala sal la sl wuxuu ihi akulla waladika naxalta carruurtaada dhammaantood miyaa siisay waa su-aal muhiima ah nucmaan la gelaye caruurta kala dhashay riwaayo kale waxay tilmaamaysaa maan carruur kale ma leedaha haa hadduu carruur kale leedahay nucmaan intaassu kale ma haysa su-aal baasu ku jirta wey akulla waladika carruurtaada dhammaantood naxalta ma siisay wey waxaad nucmaan siisay qaala wuxuu yi nucmaan laa maya nabi maxamed ma siin wiilkan buu hooyada ugu daba istaagsan u qaala nabi xu sal slam fashhad ama faashhid makhaati geli hayri ana hayrkay ashhid makhaatigena hayri cid aan leeyahay bimacnaa waa baail waa jawr iyo dulmi iyo dardaro oo ma aha anigu nabi ahaan ka makhaatigeli maayo laakiin wadaadaha kale saxaabada u jeed maaha waxay ka dhigan tahay fasnac maa hita fasnac maa shita waqul icmalu maa shitum oo kale lamidta yani waa goodi taadibi wey waxaa hubanow aad fican tahay farta araga maanta kurig arigaan <laughs> anigu jawr iyo gaadaro eexo kaama maaqarti kicee i dhaaf uma qaala wuxuu idhi alaysa yasuruka miyuusan ku farax gelinaynin an yakuunuu carruurtaada inay noqdaan dhammaantood fi lbiri xagga baarinimadka sawa kuwa siman ilmaha dhasho dhanba inay baari ku noqdaan oy hayiin layina kuu noqdaan oo biimadaadsaana oo ku adeecaya oo eray kugu soo celinayso ma wada doonaysaa ma barbaa doonay noqdaan kama cawda caaqa oo caasi ah barbaa u noqdaan mudhiicin muslixiina maya kulli inay wanaagsanaan haddaba usinba waxsinta usin dulmiga iyo jeelka carurtada barhaya laydi saxaabigo carurta dad barta nafteeda dhagaxashada iyo hooyada intan qara iyo way ku tababaranhayaan ka kalena cogdood baa buxsan bal waxay isku dayayeen kaa kale inay dilaanba u arkisada ama shir qoolaan carurta ayagii laisku dira maaha laisku horkeena waa in la tuso inay waala yihiin loona fumeeya alaysa yasiruka an yakuuna fi lbiri sawa qaala wuxuuri saxaabi balaa nabi maxamed ahaa waan jeclahay inay biriga ku sinaadaan oo mid kasta u noqo nin wanaagsan qaal wuxuu ihi falaa idan yani falaa jawra idan wey lama ogola jawrka lama ogolo iyo in min wax la siiyo midna la qadiyo in mid afka loo buuxi midna la yidhaahdo gacanta afka loo dhabandhabo la yeeli maayo qaala abu cabdillahi albukhaari wuxuu hi laysa shahaadatu min annabiy ruksa bukhaari wuxuu ka baqaya inaad u qaadato faashhid hayrii inay tahay fasax waad fiican tahay orad hebel makhaati gasho yuu ka baqaya wuxuu ku yidhi laysa shahaada shahaada nabigu u yidhi faashhid hayrii ma aha bui nabig nabi xaggiisa ka ahaatay rusa ruksa maa banayn maa loo banaynay maxaa riwaayacay inii laa ashhadu ila calaa xaqi barwaayo kala waxaan xaq ahayn anu markhaati kama noqdo aybidaafi idan culammadu way isku khilaafsan yihiin caruurta wixii dhaxal ah waa meeshooda dhaxal rabbi u qaydiya aniku alwoojin haddaad tiaado waxaan dardaarmahayaa hebel inaan dhaxalka wax laga siinin yaa kaa dhegaysa adun baa nacnacleeye mooye kaa dhegaysanaya ilahay baa qaydiye subxana wa tacaala laakiin intaan nooshahay inaad waxsinta usintaa la rabaa weliba culamada waxay leeyihin rag iyo dumar baa loo soo haya lilzakari midlu xazi lunsayeyn waa fi lmiiraad laa fi lcatiyati walhibay leeyihi markaad adduunka joogto dad wax bixinayso wiilii gabara usinaysaabay dheh xadiikan laga qaanhaya bay leeyihi amaa dhaxalka ilahay baa qaybiyey hala gaa dhaal markaa inta la gaadho waadana waxay leeyihin haddiiba dhaxalka ilaahay u kala qaybiyo oo wiilka iyo gabadha wax kala badnaayeen haddana marka wax la siinhayo waa loo kala kordhinaya waada waxa dheh ma ahee kan waxaa la eegaya baahida ayb ittaqu llah wacdilu bayna awlaadikum baa riwaayo kale ah oo isla xadiidka ah cadliguna waa maxay waxaa weyaan in wax lagu qiimiyo kolba baahida xaalada jirto ayib wiilka wuxuu u baahan yahay boqol kun kana wuxuu u baahan yahay konti kun kiiba boqol ku taagi maysid ayib ninkan baahidiiso dhan boqol baa ninkan baahidiiso dhan konton bay ahayd ninkan konton bay dheeraad ku ah marka xogeeyna waa in kolba baahida wax lagu qiimeeyo wahada huwa alcadlu bay leeyihi aayintaas madhabba waa jiraan laakiin madhabka ah in mid dakare midli xad loo qaybiyo moodaa inuu maxayta dalil xoog badan maadaama nusuusta miiraadka u markhaati kacahaya baabu biri abi liwaladihi wuxuu baab yahay aabbuhu weladkiisa sida ugu baar noqon lah xadaثna ibn mhlد khaalid ibn mhlد alcطawani waa soo maray min kibaar shuyukh الbukhaari can ciisa bn yunis ثiqة can wasafi cubaydالlah ibn اlwalid ضaciif laa siyama fi maxaarib disaar maxaaribka hadduu daba taagan yahay ninku xataa ka warinhayo buu sii liitaa can muxaarib bn ditaar iqة xaafid ma'muun can ibni cumara qaala inama samaahum اllahu abraara liأnahum baru اlآabاءa wاlأbnاء kama ana liwaalidika calayka xaqa kadalika liwaladika calayka xaqun wuxuu leeyahay ina alabraara lafii naciim buu ikhtibaasaya ibn ka hadlahaya inamaa samaahum allah ilaah wuxuu ku magacaabay abraaran buu ku magacaabay yani dadka muslimiinta wanaagsan ee muxsiniinta ahlu khayrka ilaahay abraar buu ku magacaabay ina alabraara lafii naciim baa lagu magacaabay maxaa yeele liannahum barru waxay u xisaabtaleen alaabaa'a aabbayaasha iyo walabnaa'a carruurtiba abraar maxaa loo yidhi xaqa iyo carruurtana meel bay saareen xaqa iyo meel bay saareen ila adigu xaggana usuuba ka timay dad baa ku dhalay oo dhanka wiil baad ka tahay dhanna waxbaad kaa farcamo waxaad ka tahay aabbe iyo walad iyo waalid baad ka tahay idan waalidiintooda dadka elaayarah way ka dadaayeen oo baarrabay u ahaayeen caruurtoodana xaqooda bay iska ilaaliyeen labada yac marka ka noqdeen weye basusuubana wanaagsan kama ana liwaalidika calayka xaqan sida waalidkaa xaq uu kugu leeyahay kadalika sidoo kale adigana liwaladika calayka xaqun waladka iyo carruurtooda xaq kugu leeyihi sida aabbaha iyo hooyada xaq ay kugu leeyihiin baa carruurtaaduna ay xaq adna kugu leeyihiin meeshaysa waa dhihi jireen wadawe waalid waalid habaar leh weladna cuqbalay leeday in la kala waxeeyo waalidka haddii lagu khaldamo oo la dhigay uu habaarsanhay habaarkiisa waa maqbuul laftirkiisa miyayna wanaagsan oo wanaag kula daba socdo oo ku dhaqaalaynhayo ku wanaagsanay xumaan baan kugu daynin inaa adiguna dhibto nafta u keento cuqbaan kaaga dhiclay leeyahay isagu xaq buu marka waxay waa la dhaafsanhayaa lasdhaafsanhaya bay leeyihi ayib ضعيف الإسلام فيه الوصافي واسمه عبيد الله بن وليد ضعيف باب من لا يرحم لا يرحم من كان نحريسنين لما نحرست حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم شيخ الجماعة قال حدثنا معاذ بن هشام القصار صدوق له أوهام عن شيبان بن عبد الرحمن ثقة حافظ عن فراس بن يحيى المكتب معلم ومدى القرآن كبرؤها ثقة عابد عن عطية بن سعد عطية العوف مثل يقنوه ضعيف عند عند الجمهور وأما عند ابن سعد فيرى أنه ثقة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي يقول من لا يرحم من كان نحريس من لا يرحم لا من نحريس الجزاء من جنس العمل حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن أعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب أبو سليمان الكوفي والله يغنى من ثقاء الجهني وأبو abi dabyaan xusayn ibnu jundub baa loo yaqaansa ninka qawood labadaa sheekh wuxuu ka warinaya labadaa taabici canjir bn cabdilahi albajari qaala qaala rasul la sal salam laa yarxam allahu ilahay uma naxariiso man laa yarxam innaas dadka ninkaan u naxariisanin oon ummadda muslimiinta u nuglaanin ilahana asna u naxariisan maayo an cabdata cabd bni sulaymaan alkilaabi waana soo maray dhowrkood bana soo maray bimacnaa waxaa weeye ninka loo yaqaan xuslan baa meesha kuu qadaran bukhaari wuxuu xadiikan kadambada ka warinayaa eh, can sheekhihi maxamed bn salaam maxamed salaam albikadigii hore weyaan hadda aan soo maran can cabdata yuu ka warinayaa abi khaalidin can abi khaalid abi khaalid alaxmasi wa abi khaalid waa nin iqa isaguna min rijaal jamaca can qays ibn abi xaazim taabc jumla min kibaar ataabiciin wey can jir bn cabdilahi qaala qaala rasul la sal slam man laa yarxam innaasa laa yarxamhu allah dadka ninkaan u naxariisanin ilaahina uma naxariisto saxiixun undur maa qabla wa can cabdata yani can muxamed bn salaam albikandi can cabda saas iskugu xidhan tahay labada xadiid baa ka qaadanayaa bukhaari saa darteed iska xafi maadaama halam uu yahay inuu soo celceliyo xadiidana maxamed bn albikandi can cabda haddana u dhexadana maxamed salam albikanda can cabda waa laga fiican yahay wuu xafiisaas u gooyey laakiin sheekhaasa meesha kugu jira can cabda can hishaam can abihi curwat bn can caaishata radialahu tacala canha qaala waxay tiri ata nabiya nabiga waxaa u yimid naasun dad baa u yimidoo min alacraabi remiya ah remiya ka mida faqaala lahu rajulu minhum faqaala rajulu min wuxuu yidhi oo minhum remiyi ka mida lahu linabiy rasuulka wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahyow atuqabiruna sibyaan carurta ma dhunkataan caruurtiina ma dhunkataan fawallahi ma nuqabilhum ilaha ku dhaartaan maga dhunkanaba dhaqan ahaan shuqulba kumin anaga ilaas faqaala rasuul sal lay aslam nab wuxuu yihi awa amliku mahanan kara in kaana allahu ilahay hadduu subxaana wa tacaala nazaca mid siibay min qalbika raxmata qalbigaa naxariista rabba ka siibay qalbigaas ila naxariista ka siibay sida miiqduna lagaa siibay anu maxaan kuu tari karaa ilah baa qaydiye ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya xadaana abu nucmaan kaa waa nin fiqa laakinahu waxaa la soo tagayur ama istiraab uu ka dhacay inkastoo xaafid xajar uu mararka qaarkood anfiye marna uu sugo sheekh albaanina wuu sugaa marna waa anfiyaa laakiin waa nin fiqa insha allah tacala wixii marka uu ku dhufana waa laga laxanay قال xdثna xmاad بن زayd بن dirhم الbصري عن cاasim بن سليمان الأحول عن أbي cثmaan النhdي abi cثmaan النhdي cabdرحman النdي baa loo yaqaana waa nin أdرك الجاهلية والإسلام abi cثmaan النhdي cabdiraxmaan almulli baa la yidhaa magaciisa ah mulli odhanada wuxuu ahaa islaamnimadu asagoo jaahili ah jaahiliyada soo gaara asagoo daawa nabi maxamed meel ka gaaray nabiga nabi buuna islaamay laakiin asagoo weli aan madiine imanin iyo nabi buuna salatu wasalaam caleyh wuxuu ka sheekayn jiray gaalnimadu xumaantooda buu ka sheekayn jiray aad khayr badan buu ana cumar ibn khataab istacmala wuxuu shaqaale ka dhigtay oo u dhiiday iyo mas-uul iyo xil rajul min buu u dhiibay xil u dhiibay muslimiinta ka mida faqaala alcaamil ninkii caamil tahaa ee jikada soo ururinayey ama shaqada loo dhigay wuxuu yidhi ina lii kada wa kada meel wanag ina lii aniga caaisha radiallahu dhalay kada wa kada intaasu intaasoo meel laga heda waaye carur ah intaasoo carur aan la maa qabaltu ma dhankan waaxida minha weligey ma dhankan ma birmanaya ka mida cumaru cumar wuxuu sheegay yidhi aw qaala cumaru zacama bimacnaa qaala huna waa isku mid marada kala duwan waa joonaa fada ismid weeye wax ayaa ooma dhalacayn ma wadato ina allaha caza wajal ilaahu subxaana wa tacaala laa yarxam oma naxariis min cibaadi addoomihiisa min yahay ilaa abarah ninka ugu wanaagsan mooye ilaha addoomihiisa intooda baariga ee naxariista badan ee wanaagsan ee caruurtoodii ahalkoodii intay udhaxayntalaalataed u naxariista rabbi naxariista bimacnaa adigu waa muditaagamiya min shaqo loo dhiwan rawadkiisaadaba mutacammidan intaas carooda weyga absada ma dhanqanin oo markuu guriga soo gala absoo kale yaaci sidii abdullahi sumbalabal oo kale yani lama rabo waxaas waa naxariis la bareen inuu meeshu soo galay iyo nin uun qori weyso dadka laylaya laaka carro hawabka carrada ragga dhinto oo carfu shub dadku baa soo galay lama rabo inta naxariis tariiq adeeg kugu jira weeye khushuuna kugu jirtay lama bahan warkaas isaga baabu araxmatu miata juzcin naxariista waa boqol juz naxariistu boqol gabal weeye buu baab yahay xadaana alxasan ibnu naafic abulyamaan ninkii la odhan hadanu soo marnay qaala akhbarnaa sacayd ibn abi can الزهري محمد بن مسلم بن شار الزهري قال أخبرنا سعيد بن سيد أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول أسيغه بنبي كم بقي جعل الله عز وجل إلى يخير الرحمة نحرسته وكبدي مئة faamsaka cindahu ilaa agtiisa ku hay oo ku rog faamsaka rabbi wuxuu ku rogay cinda agtiisa tiscatan wa tisciina tiscatan wa tisciina sagaashan iyo sagaal qaybood baa lagu rogay kor lagu rogay wa anzala fi lardi dhulka rabbi wuxuu soo dejiyey juz-an hal dalal hal qayb baa lasoo dejiyey waxaa naxariis marka adduunka taalloo dhan ee ummadaha dhex taalla ama walad iyo wiilka dhex taalla ama hooye ilma dhex yaalla ama xayawaanka dhex yaala halkaa qayb wey qaybtaabaa la qaybsanaya qaybtaanbuu rabbi ruux ka siiyey halkaa gobol sagaashan iyo sagaalka kale maalinka qiyaamada la sugaaya jannadana la sugaaya famin daalika aljizi dadalka asaga xaggiisa ayay yataraxamu kugu naxariisaan alkhalqu unku iyo bani aadamku iyo basharkuba halkaa gabada la dejiyey wax kamiina may naxariisto dhanba ka kooban tahay inta kale adduunka joogta xataa tarfaca alfarasu ilaahay faraska kor u qaado xaafiraha qoodkeeda canwalada ilmaheeda neefka ariga ah, ama geela ama looda ama dameeraha ama fardaha ama baqlaha markii intay dhalaan ilmuhu hoos yaallo ku istaagna tooba ka tallaabsan waxay ku jirta way dhaqanaysa meel badan ku istaagto dantada ku dhifatay ilmaha kuga ciyaama kuga cabaado hashay kugu weyrahaysa mala gaadaa gal cag badana bagafa kugu dhic waxaa maxaa keena maxariista maxariifta ku jirta ayib naxariista gobolkaa ku jirta ku wareegsatay ee garanaysaa ciidanka dhalinka wata inuu nabig nabi maxamed ku dulmaaraysay ku dhawaaqday nabigaaba markii ilmaheeda qabaa soo dhiga nabiga usa ma wuxuu nabi maxaanaha ilmaheeda hayo dhiib baa ilmaheeda xogaysa gabadha farha ka qaad waa looga dhigay <laughs> markii waa amus yani wuxuu yani khalqigan wuxuu iskugu naxariisan ama bahaa-in ama mayeeraan ama majaahiin ama insaan ama baxo naxariistaa yartaa wey intaa yartaa wey la qawiy idan hadday nimankoo dhan ba gobolkaa yarkaa loo qaybsay sagaashan iyo sagaalka kale dhiman maxaad moodaa ahlusunna markaas sugasaa khashyata kacabsi darteed bay qoobka kor ugu qaada ama lubta an tusiiba inay asita ku dhifato ku istaagto qoobka wuxuu farad kor ugu qaadaya ilmihiisa inay ku dhifto dinaan ku istaag ku jabsado taas ka cararaya baabu lwisaati biljaad dabaarka jeerka lasu dabaarmay ayuu baab yahay xadaana ismaaciil abi uweys waa nin saduuq oo iqa aw cala raajix qaala xadaanii malik ibnu anas imaami daar hijra can yaxya bni saciid alansaari yaxna saciid alansaari wey laakiin ama saaxibu fadli samad wuxuu leeyahay waa yaxya bni saciid alqaaan yaxya bn saciid alqaaan hadda dhaqan ma dhici karo maxaa yeelay maalik baa ka weyn labadooda maalik waa min kibaar asaabica ninkaas waa min kibaar taasica wey isma dhow laba dabaa udhaxaysa isagiyo maali marka maalig riwaaye kuma laha can yaxmi kataan maxaa yeelay ninkaas waabaa ka yar oo ka dayar ayb marka dabaqada dhacahaya khaasatan abubakr ibn maxamed ibn camr bn xasm alansari wax ka warinhayana yaxmi sacid alansari wey can yaxmi sacid alansari qaala akhbarnii abu bn maxamed ibn camr bn xasm can camrata bint cabdiraxmaan can caaishaa radi عن taala canha can الnabiyi qaal maa zaala jibriilu jibriil kama zuulin yuusiinii inuu ii dardaarmahayo yani bixaqi ljaar yuusiinii inuu ii dardaarmahayo bixaqi iljaar xataa danantu ila aan meegeyn maleeyey anahu jibriil sayuwarifhu inuu isdhaxalsiin noor oo odhan dooda dariska isdhaxlaan labada dariska ah ha isdhaxleen dariska isdhaxlaaya kan hadduu dhinta kaa dhaxlaay qaraabanimo iyo nasab iyo isku dhaxli maayaan ee waxay isku dhaxlayaan derisnimo yani jibriil shay oga hadla deriska ka baqay marka dambe inuu keeno waxyi odhanayaay labada derisay ku dhexlahayaan xataa danantu anahu sayuwarrifu maa zaala dibidibitagasii yuusiini inay u biljaari bixaqi iljaari xataa danantu anahu sayuwarrifa inuu isdhaxalsiinay laan ka mudo xadaana sadqa ibn fadl waa saduq qaala ahbarna ibn cuyayna sufyaan ibn cuyayna iqat xaafid imaami ahli اxijaaz can camr ibn dinar almaki can naafic ibn jubayr min iqat الtaabiciin can abi shurax اlkhuzaaci waa saxaabi jaliila can الnabi sal slam qaala man kana yuminu biاllahi walyom اlakhir man kaana ninka ahaay yuminu mid rumaynaya biاllahi ilaahi iyo walyowmi اlaakhiri maxaa lasu dara dhigay labadaasa lasu qortay maxaa yeelay yowm alaakhir waa maalinta lakala kala baxayo oo iimaankaada shaqayn oo nin kasta fisqigiisa lagu abaalmarin doonkiisii iyo wanaagiis fariqun fi ljanati wa fariqun fi saciir marka waa xilli muhiim ah dadka muslimiinta rumaysan iyo xishiisiya ay mudan maalinkaa dambe la baxayo ee yowmuddiinka ah ee yowmu laa tamliku nafsun linafsin shay ay tahay la bixi maalinka ayadaa ninka rumeeyey ee wax u dhiganhayo ilaahayna ku xidhan fal ha u ixsaanfalo hana wanaajiyo walaa jaari dariskiisa حسان فله هنا وناشي ولا جار درسكيس ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مرتيه ساكر عن هم موسى ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت فليقول هيدا وخيرا شيء لازم ورنا تنكهم هدو كانوا ولا ليصمت هسكامل هذا الخير تعجز شوف كده waxaa mushkilaha inaad khayr ka cajisto xaggana aad dareeynto sidii tarag darla saaray inaad maanta laba dul isku keeni weyn daldalmi khayrkaan lagu karin yaan tagin waxaan ku arkay cajaaib waxaa ka ahaa waxaan ku arkay la yaab bari waayeela marka salaadaha la tukanayo garbaha la qaban bu salaadaha doorka maqribka cishaha waa loo yeesayn garbaa lasoo qaban intii lasoo degdegayaa la keenaya safkuu gela tukan waagu markuu baryana intuu durbaanno iyo kaban iyo kataar qaato madiino dhan ku weere gabdhaha iyo miisiga baraabu gaali mahayo salaadeer markay gaadho dabasho dhan baa kala furin waa in la qarto gajurin waa mushkila yani shaydaan baa waxba asoos shaydaan baa ficil marka in khayrkee lagaa saaro culays sharkan aan indhaha taagtood baa dhulka cabsata waa mushkila mushkila wey baabu xaqi iljaari dariska xaqiisabuu baab yahay xadaana axmed ibn xumayd aturayfiti waa ثiqة xaafid min shuyuki النasaaءi wاlbukhaarي qala xadaثana mxamed fudayl abu cabdiraxmaan ثiqaة صaduuq waa min shiica laakin laa ba'sa fii riwaayatihi can muxamed bn sacd laysa bih ba's qaala samictu aba gadyata saduuq alkilaaci wain qaala alxaafid anahu maqbuul laakin sida raajixa min saduuq awey xasan xadiiث qaala samictu miqdaad ibn aswad almiqdaad ibn camr baa loo yaqana magaciisa yaquul ninka saxaabigaasoo laan maqlay buu yidhi sa'ala rasuul اllah rasuulka ilaahay baa weydiiyey asxaabw asxaab siduu weydiiye can izina zinada weydiiye saxaabow balzina ka warrama zinadu maxay tahay macsiyaysiga ka warrama maxaaraan baa nisa ma aha faqaaluu waxay dhaheen xaraama nabi maxamedow xaramahu allah warasuulah ilahay rasuulkiisa baa xarimay qur-aankaa noo sheega annagoo noo sheegta faqaala nabig ku sal slam lian yazniya arajulu bicashri niswatin aysaru calayhi min an yadniya bimra'ati jaari soo zina ilaahay ma xarimin soo kabiira min alkabaa'ir ma ahaa ayadaas sii kala baran naare way kala subxaanaysan waa la kala baranya dunuubtu way kala badanta way kala weynta kufriga kala weyn ina nasiu ziyaadatan bilkufr kufriga sii kala weyn shirkigaa sii kala weyn dunuubtaa sii kala weyn man yaxsilaafayn lian yajniya inuu ka zinasto arajulu ninku bicashara nisbatin toban dumara inuu ka zinaysto ka macdiyeysto ayaa aysar ooga fudud xagga dembi ahaan calayhi xaggiisa min an yajniya inuu ka zinaysto bimra'ati jaarihi dariskiisa xaaskiisa inuu haweenka dariskiisa ee ragga walaalihii dariskiisa uu ka dabawaroogo ee gabadhaag ku sameeyo halkii gabar waxay ka daran tahay waa toban dumara gurida toban dumara meelaha ka caysato waxaa ka dulbadan darisha kusoo laabay idan waa liidnaan nooca ugu xun wey bimacnaa taasaa daliil ma aha waa jira waa keliya min alkabaair haddaad muxsan tahayna boqol shaabuga lagugu dhufan iyo takriir caan ayb haddaad eh, waxaan rabaa muxsan tahay waa nig rasmin dil wey dhagaxa laguu dil haddaadan guursanina boqol shaabud iyo wax sugaysa iyo masaafirin ilaahayna waa su dambaysaan ayb ee ayadaasii kala daran ayadaasii kala dara hawlahaaso dhan ruux kastoo binaadaa dareemaya dariskaaga wuxuu kaa mugan yahay xurmayn wanaajin dhowrid buu kaa mudan yahay intaasu xaq buu kugu leeyahy inay xumaan u leeyahay takawar wasaalahu nabi wuxuu weydiiyey saxaabada can asariqati tugnida weydiiyey xatooyada wax la xado faqaala waxay dhaheen xaraamun ilaahay baa xarimay xaraam xaramahu allahu caza wajala warasuulah faqaala wuxuu yidhi lian yafriqa inuu wax ka hayo ruuxu min cashri ahli abyaatin toban guri min cashri ahli abyaatin toban guri inuu wax ka xado ayaa aysaru u calayhi cala asaariqi min an yasriqa inuu ka xado min beyti jaari dariska inuu wax ka xado adoo toban migi meela kale ka jirtaa ku dhantay xagga dembi ahaan waa joog tooganimo kulligeed waa dami badan tahay qadci bay leedahay waa la yaqaana laakin ayaa sii kala daran wey waa maamasxubu xumo waa anshi xumo derisaa waa inaad dhowrto wanaag ku deristaan baa la doonaya baabu yabdau biljaari wixii wanaaga uu qaybinayo darsu ku bilaabay baabi bukhaari hawlin buu qaybinaya yabdau biljaar xadaثna mحamed بn minhaal التmimi الdرير الxاaفظ ثقة qال xadaثna يزيد بن زurayc min أثبت الناasi في qتاadة وأn abu mعaaوiية xاaفظ ثقة qال xadaثna cمر بن محamed cumar ibni muxamed waa caruurtii warashaday cabdulahi bn cumar cabdulahi bn cumar baa awow yaraad u ah cumar ibn maxamed ibn zayd ibn cabdulahi bn cumar ibn khaaab baa loo yaqaanaa waa nin iqa xaafida can abiihi oo ah muxamed ibn yaziid maxamed ibn zayd ibn cabdillahi bn cumar can ibni cumara radia tacala canhu qaal qaala rasul lah sal slam maa zaala jibriilu jibriil kama jirin yuusiinii inuu i dardaarmayo biljaari bixaqi iljaari xataa danantu ilaa u maleeyey annahu jibriil sayuwarifahu darisa inuu dhaxalsiin doono taas waxaan ohan doono xaggee kaga jirtaa markaa ha bilaabo maxaa yeele haddii la yidhiba suu jibriil ugu celcelahaya oga hadlay xaqa dariska ilaa uu ku dhoweey inay isdhaxlaan bimacnaa wixii dheefan laga bilaabo wey hadday dhaxal dafeen wixii kaleya la murkaa wey yani fiqii bukhaarida meesha ku jira xadaana maxamed salaam qaala akhbarna sufyaan bnu cuyayna can daawuud ibni shaabuur iqa wa ismaaciil bashiir islaamma loo qay magaciisa abu ismaaciil magaciisa bashiir ibn sulayman waa nin fiqa isaguna can mujaahid mujad almaki min talaamiida ibn cabaas can cabdillahi bni camr bni caas annahu saxaabigaas dubixad waxaa loo gowracay lahu shaatun naf arya loo gowracay fajacala wuxuu guda gelay ibn camr eh, eh, cabdillahi bn camr yaquulu inuu ku leeyahay ligulaamin khaadimkiisa neefka gowracaya haragga ka saarahay ahdayta ma u hadiyeysay alyahuudiy dariska nabig yahuudi ahaa hilbaha waba ka soosa bal riwaayad waxay caddaynayaan markuu neefka la gowracayba inuu laga daarmay in neefka markaad saa harga oga saarto ood xubnihiisa kala goyso qabay dariska yahuudi waa sii haddana ku celiya mar saddexaad haddana waxa markuu jooga ku celiyey shan goor buu saxaabigu dhawaaqay taabiciin la fadhiye xadiisu yeegay xitaa dariskana yahuudigaad ku celinaysa muxuu cabdullaahi mar baa sheegtay naga aayar yahuudiga xuri hurihuriga ma ahee nabi maxamed ba hawshan ka hadlay jibriil waa ka hadlaybu namay warlaaba waashe inta deris baa noo guriga isku dhakay ayb ahdayta muu hadiyeyso alyahuudiyi ahdayta lijaarin alyahuudiy ku celiye markii su-aasha la weydiiye taabiciintu ay ka xanaaqeenna wuxuu yidhi samictu rasuul lah sal slam yaquulu maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarisa xadaana maxamed salaam albukandi qaala akhbarna cabdulwahaab aلaqafi waa nin xaafida weyaan iqatun sabtu wahiba qaala wuxu uri samictu yaxya bnu saciid alansaari yaquul asagaa maqlay xadaثani abu bakr haddaynu soo maray sanadka qaybtiis dambe abu bakr bn mxamed ibn camr bn xasim alansaari ana camra bint cabdiraxmaan ardada caaishae aad qiimo badneed wey xadaadu waxay u sheegtay abu bakr waxaa wax u warinaya o u naawinaya amra annahaa gabadha camba ah samcat inay maqashay caaishata radialahu tacala canha taquul ayadoo samictu rasuul اllahi sal l salam yaquul nabi maxamed walaan maqladaan caaisha ahay maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu la yuwarifa ilaa aan malay inu isdhaxalsiin doono baabu yuhdii ilaa aqrabihim aw yuhdii ilaa aqrabihim baaba adaankii waa shugulya ayaa soo daayay baabu yhdi wuxuu hadyoonaya ilaa aqrabihim ka u dhow darsyada baaban albaab ahaan ayb haddii intaasoo darsi aad leedahay xaggii xagga lagaaga xeeran yahay wixii yarad qaybin ama aad bixin ama hadiya ama aad dhaqaalayn ah yaad ku bilaabi wey haddii wuxuu isan wada gaarayn xadaثna xajaaj bn minhaal ثiqة xaafid qaala xadaثna shacb bn xajaaj qaala akhbaranii abu cimraan aljawni cimraan aljawni cabdilmalik ibn xabiib alأjdi ثiqة xaafid qaala samictu طalxة bn cabdillahi bn cثmaan bn cubaydillah ثiqة min ثiqaat الtaabiciin can caaishaةa qaalat qultu ya rasuul الlah waxaan yidhi nabi maxamedow ina lii jaarayni waxaan leeyahay laba deris ina lii caaishmad jaarayni laba deris failaa ayihimaa uhdi failaa ayihima kooyada uhdi aw ahdi uhda ilaya labadaa daris ee aan leeyahay keedan wax ku bilaabay oo u qaala nabigu sl ilaa aqrabihimaa minki baaba ilaa aqrabihimaa ka kuu dhow minka adiga xaggaada caaishay baaba albaab ahan ka albaabkiisa kuugu sokeeyan iyadoo hadduu kan kugu dhegan yahay laakiin albaabkiisu xaggaas u jeedo ku dhankaa albaabkiisu kugu soo aadan yahay midka kuu albaab dhowbaa doonaysa miday kuyaal baan dhow bal u doonayso maxaa yeelay nimanka kuyaal baan udhowba aad tahay warqaba sii soo geliddaada gaalabaxaada meesha waxaa la sii geyin xoogaa hilbaha meesha galay waxa meesha la keenay ninkaas aada warqaba laakiin qolihii xadda sii jiira waxaa laga yaabaa inaysa wax badan ka warqabay bugtadaada iyo baahidaada waxa meesha ku haysa iyo wanaagaada iyo waxaad qarrayso dhan qoliyaha kusoo dhawarhaya aad booga warqabhaya carurtaas arkaysa cumuumta ka baqdaba wax kala ka baqayn inti beerka lagaaga dhigaa la jecdhasada la duuntada xoogu qarsato ah, beerka laskaga dhigahaya marka ninkan maa kale ku jiro macruuf baa ilaashay xadaana maxamed bashaar bundar sheekh jamaca qaala xadaana maxamed jacfar hundur hundur baa loo yaqaan waa ardayga shucba aad qiimo badan ba eh, adeer buu ahaa adeer u ahaa shucba shucba asaga hooyadii qabay marka cilmigiisa o dhan buu dhaxlay nin qiimo badanna waa ahaayo cibaado badanoo khayr badan muslimiintana waxay u sheegaan rumeeye oo aan dhib banayn bu ah maalin maalmaa gabada intuu soo gartay malay fiican reerkiisa xuri ii kariyo malayda uu seexday hurdu uu seexday malaydii baa la diyaariyey waa la cunay isagoo jiifa markay dhammaysteen bay dufankii malayo faraha marmariyey isagoo jiifa faraha loo marmariyey hadhow markuu kacay muxuuna keenaha dee qadadaa la keenay qadadee malayda hadday kaysatay kalluunkaa la keenay goobamaa cuntaa leeyihi horma asagoo karhayaan fiiclo hadalkiiyo malay farhayansaalay uu ursaday runbaa sheekeyn laakiin iga deeqin midka ii raadiye runbaa sheekeyn iga deeqin laakiin mid kale ii raadiye laakiin cinda almiisaan waxaa ku sugan inuu inkiray oo yidhi calooshani waxay leedahay waxmaada cun beerku waxay leeyihin waxmaada cun nima yahay dadhug iga daayasayey laba qayb badan kaftan badan baa ama min xaysu riwaaya jabal jabal wey qaala xadaana saciid bn xajaaj الحجاج عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي قال عن طلحة بن عبيد عن طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبد الله بن عبيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله ومن ثقات ومن ثقات التابعين رجل يطلحه من بني تيم بن مرة من ريب بني خزاعة قبل أهم من ريب خزاعة نكل يا طلحة مسوى ريب بني تيم بالسكوها يا من علماء جرح تعديل مركز saasuu ku raaciyey can طalxata bn cubaydlah rajulun eh, weye oo min bani taym ibn mura ah haddii la godana huwa rajulun bay noqonaysa haddii kale waa laga badalaya can caaisha ama ah lagu bayaaninaya can caaisha eh, eh, radiallah tacala canha qaalat qult ya rasuul ina lii jaarayni labada ris baa ii sugnaatay failaa ayima koodibaan ubdi ay ahduxu hadiyanaya qaala ilaa aqrabihima minki baaba midka kugu albaab u hadiye oo midabxaajee ku dhowto asab midba ku dhow kuusiy marka waay kuusi قال حدثنا الفضل بن موسى المروزي ثقة حافظ عن وليد بن دينار عن وليد بن دينار ضعيف عن حسن بن حسن البصري أنه سئل تابعي وحال ودي عن اللي جاري درس كلا ودي فقال وحود الدرس وحال حدود درس جامع درس انت كو اجه انت اللي اورن كرا درس انت اللي اورن كرا من يوم دم درس محل سميا أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره أفرتن حقا هي أفرتن حقا يا أفرتن مدقة أفرتن بدح iyo afartan xagga iyo afartan midiga afartan bidax afar afartanaad boqoliyo lixdan guri baa lagaa rabaa boqoliyo lixdan guri waa ku darja warka joojiye buur doof maanka kuu dhagan ee xadiikan muxuu ka hadlaya xadiikan wuxuu ka hadlaya ruux ogu minmaalay wuxuu duyarlah wuxuu duyarya ruux ogu minmaaleen lagu bilaabo baa laga hadlahay laakiin dariska waa daris goormaaha xasan basti waa badan yahay xaafadan maxaaha magaceeda jasirood sidanuu maraya xasan basri bay marhayaano ilaa afartan afartan bay ku iyaasay almuhim maadaama taxdiid sharci uusan jirin curfiga iyo caadada loo celinaya ah daris loo yaqaano daris wey arbaciina daaran afartan daarood oo amaamow hortiisa ah oo muqaabilkiisa ah iyo wa arbaciina afartan kale oo khalfu xagga dambe ah, iyo wa arbaciina afartan can yamiini dhanka midiga wa arbaciina can yasaari xasan isnaad lanna sheikhu isagu alwaliid ibnu dinaar baa aftiisa ka yar far badan xadaثna bsr mxamed almarwasi min kibaar shuyukh الbخاري قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي إمام أهل خراسان قال أخبرنا عكرمة بن عمار صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن كثير اضطراب عن علقمة بن بجالة بن زيد ومن مجهول لك أصلا قال قل سمعت أبا هريرة يقول ولا يبدأ بجاره الأقصى bijaari dariskiisa alaksaa fog oo shisheeya qabla aladnaa kii sokeeye ka hor ka kuu sokeeye kugu dhega ku bilow wax bixinaya ka warqab ah ka fog hala gaar walaakin yabda wuxuu ku bilaabaya hadiyada iyo waxbixintan iyo kawarqabkaba biladnaa mid ka sokeeye u xiga qabla alaqsa ka fog intaan la gaari daciif isnaad maxaa yeelay calqan hada majhuul laa yucraf kama qaalahu dahabi baabu man alaqa albaaba cala aljaari وإلى هنا وانتهي درس بالله توفيق